بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الهدي والسمت الحسن xubaaبyahay alhadي الxasan caqiidada wanaagsan buu baab yahay hadyigu waa acmaasha qalbiga ka dhacda ruux inuu yaqiin iyo iimaan wanaagsan yeesho ayuu baab yahay iyo wasamt اlxasan dhaqan wanaagsan yani in qalbigaada iyo qaalabkaada wada socdaan in caqiidadaada iyo dhaqankaada ay wada socdaan yani waxaad aaminsan tahay inuu akhlaaqiyan kaga muuqdo uu baab yahay asamt marka waxaa loo celinayaa wanaagga sare ee ruuxa haybadiisi iyo dhaqankiisi iyo wanaaggiisa iyo toositaankiisu dariiqada islaamka toosa ah hadina waxaa lagu fasirayaa iimaanka qalbiga taas waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegay alhadyi waxaa weeyaan waa akhlaaqda baatinigo sida iimaanka iyo khawfka iyo khashyada iyo rajaaga oo wixii alacmaal albainiya wey ama sibt alxasan waa xusnu nadari fi diin inaad tahay ruux fahm fiican oo diinta fiqi fiican ka qaato maadaama iimaan iyo yaqiin kugu jiro haddana aayadda qur'aanka iyo axaadiid iyo shareecada markaad eegayso waa inaad tahay nin fahm fiican qaadanaya marka waa maxay alhadyu waa maxay alimaan wاlyaqiin alkaamil biاllahi subxaanaه wa tacaala wasamt alxasan waa maxay xusnu اlfiqhi fi اddiin bay noqon kartaa intaasoo macno baa lagu sheega dhiba mala xadaثna cabdالlahi bn abi اlaswad alimaam الثiqa qaala xadaثna cabdulwaxid bn ziyaad hadda kadib wixii culamada taraajimta ruwaadda aynu soo maro aynu soo maray waanu dul maraynaa magacooda idinka idin taallaa xukunkooda ayb wix nagu cusub baynu tilmaamayna xadaثna cabdالwaxid bn ziyaad qaala xadaثna alxaariث ibn xasira saduuq yukhطi warumiya birafdi ninka asaga ah hadda ka hornama soo marin qaala xadaثna zayd ibn wahb aljuhani abu sulaymaan alkuufi ثiqaة jaliil mkhadrm qaala samictu ibn mascuudin yaquul ibn mascuud baan maqlayo leh inakum waxaad joogtaan taabiciin iyo saxaabay fii zamaanin xilli baa taaganta wakti waxaad hadda joogtaan kaiirun uu fara badan yahay fuqa'ahu culamadiisa fara badan yani ibn mascuud wuxuu ka hadlaya wuxuu leey hadda waxaynu joognaa xilli dadka diinta fahamsanee ku dhaqmaya ayay aad u badan yihiin kaiirin kaiiru uu fara badan yahay fuqahaa'u waa haddii laga sifeeyo markaa zamanka kaiirin bay noqonaysa waa lahoos hoos dhibahaya an ima xarakayni kaiirin fuqahaa'uhu ayb fuqahaadiisu ay badan yihiin aad culamo badan baa jiro yani jahligaa yaraa xilligii nabi maxamed salawaat wasalaamu calayhi iyo saxaabadiisii iyo taabiciintuba jahliga diinta lagaga sugan yahay aad buu u yaraa lanna culumay u badnaayeen qaliilin uu yar yahay khutabaa'uhu kuwuusa khudbeeya alkhaiib cinda salaf oo gor baynu soo maray waxaa weeyaan ninka caalimka in ku dhaqmin cilmigiisa alcaalim aladii laa yacmal bicilmi huwa alkhaiib maxaa diinta uguu sheegaa oo ku khudbeeya oo lagtar buu ku bixiyaa laakiin laa yacmal bihi idan waa khaiib aftahan wey afminshaar daad waa afminshaarray leeyihin idan waa afminshaarkii culammada idan macnahaas bay selafka u badnaayeen laakiin ninka shaarixa asaga fadlulahi aljaylaani wuxuu marhayaa in daahirka xadiis lagu socdo yanii fuqahada fara badan ragga khudabadae hadleen manaabirta ka hadlana waa yaryihiin buu u jeedaa laakiin macnahaasay selafka u yaqaanaan baa fiican in lagu fasiro qaliilin ay yaryihiin su'aaluhu ku wax ku weydiinaya saa'iliintiisana waa yaryihiin yanii dadka tuugsanaya baahan ama ninka jaahilka ee dadka ummadda wax weydiinhaye saa'ilka ah waa yaryaha idan waa yaryaha weeye ninka xataa faqiirkan muslimka xilligaa joogay ruux qanacay iyo iimaan la weeyo tuugsanba mahay allaahumma inay daruura iyo xaaja mulixa timaada mooyeen hawshan hadda iska noqotay bisneska ama iska noqotay xirfadda ama iska noqotay meeradda ma jirin xilligaa ayada ayb qaliilin yaryihiin su'aaluhu ku wax ku weydiinaya saa'iliinta jamcu saa'il wey way yar yihiin yar ama cilmi ahaan wax weydiinaya maxaa culummaa ah loo badan yahay ayib nin kastaana nin caalim daris uu ka helaya wanaagiis ayib ama dadka baahan fuqarada masaakiinta dawarsanay ayaa yar xilligaad joogtaan idan laakiin inay taa tahay faqiirsiiy dawarsi tahay lafdiga dambe baa caddaynay oo aysan xagga cilmiga ahayn inkastoo xataa la odhan karo cilmiga ruux markaasiiso mucti baa tahay oo munfiq baa ta la odhan karo kaiirna ay fara badan yihiin ku wax bixinay ninka saa'ilka wax weydiisan waa yaryahay yahay kaa waxaa ka daran waxaa badan dadka wax bixinaya xuray ama cilmiga ummadda u sheegaya baraya fii sabiil illahi ku baraya ama hantidii iyo xoolihii nafaqadii hurayo bixinaya kaiiran ay fara badan yihiin muctuuhu ku wax bixiya ayaa aad fara badan idan mucطiga iyo munfiqu waa badan yahay ama ha noqda nin ani oo ummadda wax siinaya ama nin caalami ummadda diinta baraya ha noqdo waa badan yahay masaa'ilku waa yaryahay qolyaha khudabada ee iska hadlay afminshaarada waa yaryihin fuqahadu waa fara badantay idin zaman barakaysan baad joogtaan baa layidhi ibn mascuud arrintaas caddeeyey alcamalu dhaqanka diinta lagu dhaqmaayo fiihi fii hada zaman aad joogtaan qaa'idun kii hogaaminaya wey lilhawaa yani laqmanaanshaha ra'yigaada iyo waxay naftaada doonayso waxaa hogaaminaya ku dhaqanka diinta ka xoog badan idan ruux kasta waxaa ka xoog badan weeye iimaankiisa ka xoog badan u jiidahaya inuu diinta ku dhaqmo waxaa yar nafjeclaysiga inaad hawadaad ka raacdo meesha maanta ruux intuu hawadiisa raaco wixii la quman sameeyey yuu markaa kadib qiil diinta ka baaran wuxuu doona intuu sameeyey buu dhihi sheekh arrintaas bal diinta meelba looga helhaya marka hore oo bilaabhaye iyo markuu dhex boodhaye oo batalaqsanayo baari markuu marqaamo xatareeyo kadib yuu dhihi qiil ha lay waa mushkila jirta wey ayib wadaadku intuu dhex buda baasho oo siyaasadda galo wax kharibo wuxuu doona ku hadlo wuxuu doona sameeyo yuu hadhow ma kala qabsana qiil baan haystaaba la soo wareeg idan yani ruuxa rabitaankiisa iyo ra'yigiisa iyo hawadiisa naftiis waxay doonto ayaa xilligiinan laga xoog badan yaha bu ley mascuud naftiina waxay doonaysa wixii lan luqman shaydaan iyo naf waxay rabeen waxaa ka xoog badan xilligaad joogtaan diinta ku dhaqankeeda iyo ka xoog badan ayib alcamalu ku dhaqanka diinta lagu dhaqmaayo fiihi fi hada zamani qaa'idun kii hogaaminaya ku xoog badan waa haalib ilhaw hawa nafs hawa nafsiga waxaa ka xoog badan iimaankiina haddaad maraysaan intaa waa wanaaggii zamankii hore uu lahaa wey hadda maxaa iman doona laakiin inu socdo wuxuu wa sayati waxaa iman doona min bacdikum gadaashiin markaad saxaabiya taabiciina dhammaantaa waxaan iman doona zamaanun xilli iyo wakhti baa la gaari doonaa qaliilun fuqahaau aw qaliilin fuqahaau fuqahadiisu ayay culummadaa yaraan dadka diinta fahamsan baa yaraan dadka diinta ku dhaqmaayaa yaraan wey ayb anugu diinta ma aqaanina waxayse la tahay baa badanaysa ayib kaiirun ay fara badan yihiin khuabaahu raggiisa khudbeeya manaabirta fuula ama afninsharana diintaan ku dhaqmin ayib idan fuqahadu way yaraan doonana akhiru zamaanka culammada diinta taqaana alfiqi waxaa weeyaan diintoo la fahmo fiqiga la sheegin waa fiqu kitaab wa sunna hebel wuxuu yidhi heblaay waxay tiri ma ah kaiirun ay fara badan yihiin khuabaahu kuwiisa khudbeeya ee aan ku dhaqmin cilmigooda ama hadla mutakalimiinta mimbar kasta ama tarbuun kastoo la istaago ama idaacad kasta ama wakaalad kastoo warar oo adduunka maanta ku taalla waxunbaa daldalmahay nin kasta waa aftahan laisu dhiiban maayo waagi hore marka geela iskugu yimaado ama fadhi la yimaado dhowrna ama laba nin baa la hebel noo hadla qabiilka dhan wuxuu lahaan jira hal nin oo u hadla xataa dhaqanka carbeed qabaa'ilka dhanac carbeeda nebi maxamed ugu iman jiray wafti ahaan ama soo salaami jiray ama soo islaamayay hal inoo shaaciroo wixii gabay ah sii daaya loogana dambeeyo iyo hal wixii afkahannimaa ama xikmada ku hadloo nafri ah bay lahaan jireen sida nabig sal slam ulaha xata nebi maxad sal slam markay yimaadaan wafdiyadu ama martidu ay timaado iyo dadka wafdiga akhyaarta ah, ah wixii hadal waxaa hadli jiray haabit ibnu qays ibnu shamaas alansaari saxaabigaas hadli jiray khadiiba rasulillah baa loo yaqaan wixii gabay ah rag badan baa kacab ibn maalig iyo cabdulahi eh, rag badan baa duuran jiray laakiin waxaa looga dembeeyey xasan ibn saabit alansaari idan waxa weyaan khudabada ayaa badan doona hadalka in la kala sugo o laisku xurmeeyo oo dadku ay hogaan yeeshaanna waa wanaag iyo iimaan iyo islaamnimow mar haddii ay noqoto jaantaa furan iyo nintooxsi iyo batalaqsi wuxuu halaabay <clears throat> kaiirun ay fara badan yihiin su'aalu inta wax weydiisanaysa inta baahanee wareegi baa aad u badan ee dhiban laakiin qaliilun waxaa yar muctuuhu inta wax siinaysa inta wax bixinaysa ee wax huraysana way yaraan baadiguna way badan doontaa fiqigu wuu yaraan doonaa aftahanadu way badan doonaan waa musiibadii balaayadanna haysata wey waa horena soo bilaabatay alhawa naftu waxay doonto iyo wixii kula qumanaad fiihi fi hada zaman yani fii daka zaman wey zamanka asaga ah qaaidu wuxuu hogaamin doona lilcamali dhaqanka diinta u fiirso waxaa horrayn waya danaha adigu aad leedaha horraysa dantaad leedahay naftada ku tustay baad hortooda ku dhaqmi kadib baad dhih bal wadaadun maxay ka yidhaahdeen ayib meeshii selafku xilligoodii ay shareecadu iyo kitaabkii ruuxii iimaankiisa u hogaaminay oy ahayd ra'yigiisii iyo laahaanshihiisii naftii waxay doontay uu ahaa wax la xukumo oo sharcigu qasbay kana xoog badan yahay maanta waxaa weeyaan alhawa hawa nafsi naftu waxay doonta ee shareecada khilaafsan ayaa fiihi fi hada zamani qaa'idun hogaamin doona oo ka adkaan doona lilcamali biharci harci lagu dhaqmo maamaabaa bixison waxaad tidhahdeen islaamka ama sharciga waan u dhalanaahe kuma dhaqanno waa runtiin run baad sheegteen hmm, ruux maogtahay isagoo khariban haddana inuu dharijiyo ayaa mushkilo ah inaad dembigii qirato waa bacd alxaqi waa bacd dawa bacd salaama inaad dhibkii iyo xanuunkii iyo jiradii qirataay oo carabkaada uu ka muuqdaay waa fiicanta laakiin waxaa kuu daran adoo khariban oon shareecaba shuqul ku lahayn in qumanaada uu qoorta kugu jiro oo hadar kugu soo baxaysa oo midda ayada ah. wuxuu ihi markii mascuud iclamu ogaada ana xusna alhadyi iimaan wanaaggu fii aakhiri azamaani zamaanka dambe xilliga dambe aakhirkiisa khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min bacdi alcamali wuxuu ka hadlayaa marka akhir zamaanka la gaado oo shubahaadku bataan oo sharciga laga fogaado iimaanka xooga badan ruuxa muslimka qalbigiisa ku jiraay yaa ka khayr badan dhaqan fara badan iyo cibaado fara badan maanta inaad fiqi iyo cilmiga lata shubahaadka iskaga difaacdo diintada aad ku dhegto yaa ka khayr badan soon fara badan iyo salaatulil fara badan iyo sadaqaad fara badan lanna waxaa fara badan waxyaabaha ku taqaantiqinay shubahaadka wu arrinkaar qabe ree hebel sheekooda habeenkii buu la sharaa oo fiqitolkii kabasana taga wey oo waxaasuu la bixiya adu diintana ku soxsantaadu maxay tahay war islaamka maxaa kaa duway dadku qabaa'ilku culma ay leeyihiin adug ma culma xaggee waxaan ka keentay aad geliya ku dhiganta adduunka zamanka oo dhan baan ku saaciday yani bulshada ku kaalmayn mayso yani dayadaad ku nooshay xilligaad joogta waa xilli khayrkuba usan ku fiicnayn waa baya faasida somalid waxay dhihi jireen baruur keliya baruuro badan qurmis hal baruur oo keliya oo khariban oo jiran oo virus ama bakteriya ku jira haddii baruur fayiro dhexdhay kulli isla qurmaya xabad basaroo qurantay ama xanuun leh haddaad jawaan dha basar dhex dhigto fuyo kulligaas urahaya xabad yaanya ama tamaandhaa dad qaado ku dhirto jawaan dhanoo buuxoo fuyow kulliga ay uranayso idan bay-adoo dhan baa faasida marka aduguna kama naasi laa ba'saad noqon wannaasu ibnu zamaan xilligaa ku xukumahaya bay-adaa ku taxakumi mushkilo wey marka xusnu hadi marka waa maxay waa in shareecada lagu dhaqmo xusnu fiqi fi اdiin ama waa maxay atamasuk bidiin ama quwat اliimaani fii qalbika baa lagu fasiraya waclamu ogaaday ana xusna اlhadyi dhaqan wanaagu fii aakhiri الzamaani khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min bacdi اlcamali acmaasha barkood xadii kala caddaynayo waxaa weyaan acmaasha nawaafisha ah iyo in cibaadaadka la badsado waxaa ka khayr badan in ruuxu uu yeesho cilmi xoog badan oo shubahaadka iyo jahaalaadka iyo balaayada iyo mafaasidda kaga fogaado bal xadii kale wuxuu tilmaamaya xadii abidar ee asna xadii xasana wuxuu tilmaamaya aakhiru zamaanka marka la gaadho xilli waxa la gaari doona shareecada boqolkiiba toban ninka ku dhaqma uu badbaadahaya aakhiro meesha xilligii salafka shareecada boqolkiiba toban ninkii aan ku dhaqmin uu halaagsamaya ahlnaar u ahaa lanna waaqaca isbedelay hareecada boqolkiiba toban yani cusr boqolkiiba toban ama tobankiiba hal ninkii ka taga xilliga nebi maxamed saxaabada wuxuu noqonayey nin faasiq ama faajir ah buu noqonay waxaa la gaari doonaa aakhiru zamaanka xilli shareecada boqolkiiba toban ama tobankiiba hal ruuxu ku dhaqma uu yahay nin badbaado ahlu khayru salafi waxoo gogaay ah maxaa yeeley waxaa lagu fiirin dadka dhex joogta dadka dhex joogta lagu fiirin adoo laga yaaba xilligii salafku haddii lagu qiimeeyo halkaa loogi inaad noqon lahay faajir kaba cad oo khaa'in ah markii lagu fiir dadkaa dhex joogtaay lagugu qiimeeyey maxaad noqon ka najmi faaqi baad noqonaysa idan marka waa aafo weyan waa la iska ilaaliyo hawsha ayada marka macnahan xadiidku uu tilmaamaya min xadiidi cibaad ibnu saamit oo kaloo ku yimid waxaa kaloo ku yimid min xadiidi abi dar baa ku yimid oo intaba xasana ama saxiixa ah xadiidkuna min xay الriواية waa mوquف lakin min xayث الxukmi والdiraaya waa xadيث marfuuca lanna macna iyo xukm uu ibn mascuud caqligiisa ku keeni kara ma jira waa hayb war hadda waxaad joogtaan xilli saa iyo saa oo wanaagkaas waxaana iman doona xilli nooca noocaas idan waa cilmi hayb oo nabi maxamed ka imanaya wy idan waa mawquufun min xayثu riwaaya laakin waa marfuucun xukman xadiidku waana siduu cadey shekhman raxmat lah alay meer badan ku cadey sida kitaabkiisan tarkiib tariya majalka koobaad iyo risaalada qiyam ramadaan intuuba ku cadey xaafin xajarna kitaabka amaalidiisa mid ka mida uu ku cadaynaya alamaali alxalabiya waxay ku cadayna xasan yahay xadiis fara badanna uu kale macnaha tusaysa una taxsiiniya xadaana maxamed salaam albikandi idan marka waaqec hadda aynu taagannahay oo waa hore soo bilowday adoo qarniga tobnaad si toos u soo bilowday hadda ilaa afar boqoloo sano iyo barhba lagu dhex jiro hawshan hawl ka daran baa n la maray waxaad moodaa marka inuu xadiidku inagana tilmaamayo oona taabanayo xadaana maxamed salaam albikandi qaala akhbarana khaalid bn cabdilaah alwasiti iqat imaam can aljurayri saciid bn iyaas can abi ufayl qaala abi طufayl caamir bn wasila aakhiru man maata min asaxaba ad garanaysa qaala wuxu uhi saxaabigaas qultu waxaan ra'aytu الnabiya nabiga arka salawaat ullahi wasalaamu calayhi o qaala yidhi qultu waxaan idhi bu qultu waxaa weeyaan waa saciid ibn jurayr saciid ibn iyaas aljurayri way waxa odhanaya qultu waxaan idhi bu ihi ra'ayta ma aragtay abu طufaylow annabiya rasuulka ma aragtay ila ninku waa cimriye sanadkii boqolaad ama sagaashan iyo sagaalaad buu geeriyooda ayib waa cimriye nabiga ma arkay salawat lah wasalam aleh waa suaal muhiima qaala wuxuu hi abu طufayl nacam waan arkay indhahaan saaray walaa aclamu ma ogi calىa dahri اlardi dhulka dushiisa kuma ogi rajulan nin oo xayan nool oo ra'a nabiya hayri oo anay ka ahayn adduunku maanta kuma ogi ruux ku taagan oo nool oo nabiga indhaha ka qaado anay ka ahayn marka la soco dibdama arki mayso rux rasuulka arko aniga ahayn waa dhammaadeen raggii hayrkee taga wey raggii muhaajiriin ansar waa dhammaadeen walaa yaclamu mid oga buri calaa dahri alardi runtii wey wax ka dambeeya asaga ma jiraan calaa dahri alardi dhulka dushiisa kuma ogi rajulan ruux muslim ah yani rajul nin baa loo jeeda muslim o dhan baa loo jeeda saxaabi baa loo jeeda xayan nool oo ra'a anabiya rasuulka arkay hayri aniga aan ka ahay qaala wuxuu ihi wa kaana wuxuu ahaa abu tufayl aan kuu tilmaamay abyada nin cas buu ahaa maliixa alwejhi weji quruxsan nin aad weji quruxsano cas buu ahaa ab wadaaddan waxay leeyiin ma ahee hadalka waxaa wata abu طufayl oo rasuulka ayuu u jeeda o nabi maxamed nin caso w ninka la tilmaamay u yahay saxaabiga saxaabiga la tilmaamay ayib <clears throat> lafdiga dambaana caddayn doona lafdiga damba caddayn doona inuu u wado rasuulka u wado lafdiga dambaa caddayn doona وعن يزيد بن hاrون bخarي wxuu ku leeyahay hady xadيid ka waranhayey wuxuu ka waranayay can طريiqi khاalid بن cabd buu ka waranaya hadda wuxuu ka waranaya can yaziid ariiqa yaziid bn haaruun yaziid bn haarun sheekh bukhaari ma ahin maxamed salam albinkati ba xadika waranaya yani waxa wey xaditana maxamed salam albinkati can yaziid bn haaruun can yaziid bn haaruun can aljurayri intaa un wey wa yaziid bn haaruun can aljurayri qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ana aniga jurayri ah iyo abu tufayl natuufu kuwa dawaafaya bilbeyti kacbadoona dawaafaynay qaala abu tufayl wuxuu yidhi maa baqiya axadun ruux ma hadhin ra'a nabiya rasuulka indhaha ka qaadoo arkay hayri aniga aan ka ahayn qultu waxaan idhi haddaan ahay jurayri wa ra'aytahu nabiga ma aragto indhaha ma saartay qaala wuxuui nacam waa arkay indhahan saaray qultu waxaan idhi kayfa kaana lafdigan baa inoo caddaynhaya lafdigii hore ahaa wa kaana abyada maliix alwajhi in loo jeedo rasuulka salawaatu ullah calayh qultu waxaan idhi buui kayfa kaana see ahaa rasuulku see u ekaa iyo tilmaan qaala wuxuu ihi kaana wuxuu aha rasuulku abyadan nin cas buu ahaa maliixan quruxsan muqasadan dhexdhexaad ah xagga nin dhuuban oo weydsan ma ahayn nin buuran ma ahayn nin gaaban ma ahayn nin dheero labalowshaa ma ahayn nin aad u cadarawiisho qarawaxa ma ahayn mid gududan oo dhicir gudana ma ahayn yani dhan kasta nabiga wuxuu ka haba dhexdhexaad yani muqasadan waa muctadilan ayb muqasadan waxaa weyaan xagga waxaa weeyaan khilqiga sida rabbi subxana wa tacala u abuuray indhadhaxays ayuu ahaa shareecadiisuna waaba qasdi sideeduba dhexdhexaad ayuu ahaa xadaana farwa ibn abi اlmaqra saduuq idan muxuu ka rabaa bukhaari wuxuu ka rabaa oo u keenay baabka intan dambuu ka rabaa muqasadan lafdigaasu ka rabaa hadyiga xasanka iyo samtiga xasanka waxaa weeye waa alqasd waa inaad noqoto muqasir yani muctadil bayn alifraad wاtafriid bayn aljafaai wاlghuluw waa inagu ruux dhexdhexaad oon diinta ka gaasinin xaggana aan ka hormarin ayb sidii ninkii inaseed barru idhal maad u idhay u i kacaankii bu dhaafay hadda ka horan waa idiin sheegay kacaankii thawraddii soomaaliyeed iyo jaalle hebelka un la waday nin baaba dheerayba dhaafayba kacaankii wuu xadgudbay hebel muxuu samaynaya kacaanku kasan la soo qabta wuxuu dhan yani nimankii dowladda waa warninka hebel nin fiican weeye madaxweyne maxuu xidh waaba ninkan oo kacaanka aad ula shaqaynhaya oo intaasoo beelood keenay oon cadib ahayn xul kacaantii u dhaafayba ninkan uga dhaafay waa in marka waa in la xidho si uu hadhow u noqon dhexdhexaad idan marka shareecada la dhaafaan lama ogolo inaad noqoto gaabisna lama ogolo <laughs> dhexdhexaad waa noqoto ayib xadaثna farwa ibn abilmaqra dhowr ka hor soo marnay sheekhaas waa saduuq xadaثna cabiida ibn xumayd alkuufi saduuqun naxwiyin waa nin oo luawi ah carabiyada aad u yaqaanay waa saduq rubaba ahda can qaabuus ibni abi zabiyaan xoogow dacfiga ku jira ninka asaga ihiliin can abiihi aabihi xusayn ibnu junduba dhowr kor bayna soo marray xusayn bisaad ibnu jundub waa nin asagu saduuq ama iqa can ibni cabaasin can nabiyi qaal nabigu wuxuu uhi alhadyu الsaalix dhaqanka wanaagsan oo diinta lagu dhaqmo ah iyo wasamtu saalix iyo ariiqada wanaagsan ama fahamka wanaagsan ee diinta rabbi kaa siiyo iyo waliqtisaad dhexdhexaysiga oodan xadgudbin xaggana adan gaabinin juzun qayb weeyo min aa juزa min anubuwa qaybood oo nabinimada kamida weyaan qaybood oo nabinimadu tahay qayb ka mida culaqarku waxay leeyihiin yani akhlaaqda ay ambiyadu leeyihiin marka loo qaybiyo abaaan iyo an qaybood qayb ka mida waxaa weeye inaad noqoto nin iimaan wanaagsan leh xagganna faham fiican oo aragti dheer xagga shareecada ama la yidhahdaa ruux iimaan wanaagsan dhaqanna wanaagsan ruux iimaan wanaagsan akhlaaq wanaagsan yacni iimaan wanaaggu iyo akhlaaq wanaaggu ama iimaan wanaaggu iyo ku dhaqanka suubanee shareecada lagu dhaqmaaye waa hal qayb oo ka mid a labaatan iyo shan qayb sifo ay ambiyadu lahaayeen idan marka waa kala tagteen wey haddiiba marka iimaankii wanaagsanaa oo dhan iyo shareecada ku dhaqankeeda oo dhan hal qayb u noqday hal sifo oo ka mida sifaatka ambiyada oo labaatan iyo shan ah yani weligaa nabi ma noqon kartid marka waad samraysa ilan xaggee u boodi ayib xadaثna أحmed بن yunis qال xadaثna زhayr بن mucaawiية qال xadaثna qاabuus بn abi dhabyaan أna abaahu oo xusayn بn jundub ah xadaثa wuxuu oga warramay can ibni cabaasin qaal can الnabiyi qaal ina alhadي الصaalix dhaqanka wanaagsan yani ariiqada wa khayrulhadyi hadi muxamed sal slam ariiqada wanaagsan oo wadada loo jeedo la raacahayo iyo wasamtu saalix iyo dhaqanka wanaagsan macnahaasa ugu ron baad moodaa marka la qiimacaanida in hadiga lagu basiro ariiqada mutabacda la raacayo oo sunnadii nebi maxamed ah samtigana la yihahdo haybadda iyo hay-ada ruuxa ka muuqatay akhlaaqda wey ayib iyo wasamtu saalix iyo wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo wاliqtisaadu dhexdhexaysigu shareecada aad noqoto ruux muctajila oodan xaggana oga dhicin horena u dhaafin juزu min sabciina juزan waa gaba oo ka a toddobaatan qaybood oo min nubuwada kamida min sifaat nubuwa maxaa xadiidka kala bedelay kii hore wuxuu ahaa waa juz ka mid ah labaatan iyo shan qaybood qayb ka mid u ahaa haddana muxuu noqda toddobaatan qaybood qayb ka waxay leeyihin waa ikhtilaafka udhexeeya dadka iimaankooda iyo dhaqankooda ninba marka la fiiriyo intuu ka haysto waxay noqonaysaa marka loo firan todobaatankiiba wuxuu haystaa hal ruuxna sida abubakar iyo cumar oo kalena waxay haystaan eh, eh, labaatan shantiiba hal bay ka haystaan marka waa arimoodka u dhexeeya xagga iimaanka iyo dhaqanka muslimiinta ayay ku xidhantay culamada qaarkood leeyihin dhib ma baabu yaatiika biاlahbaari man lam tuzawiji wuxuu baab yahay wayaatiika biاlahbaar wararka waxaa kuu keenaya oo warka kuu soo tabin man lam tusawij nin ma sahaysiinin cidaada qushaysin oodan farashgarayninba ma maqashay war waayi mayse khaasatan soomaaliya dhadeed ama kala joogto markaad soomaaliya dhex joogto waxba ma baahnay b b c-du waxay sheegtay jasiira waxay sheegtay hon afrig waxay sheegtay hebalkaa shabeelle waxay sheegtay wixii uun waroo dhan iyo kuwa keliya ku yaallaba bartadoo kudheen u keeni ayb dhaqanka biniadamkaa saasaaba ruuxu waxma xiji karo ayb xadaana maxamed ibnu sabaax dhowr kor ba sheekhaas aynu soo maray qaala xadaثna alwaliid ibn abi hawr waliid ibn cabdillaah ibn abi hawr baa loo yaqaana alhamdani ضaciif wey ninka asaga ah can simaak ibni xarb waa iqaة imaam ila ana riwaayatahu can cikrima iطraab baa ku jira waynu soo mara dacfi baa ku jira lakin mutaabacad ba xadidku le wa xadis صaxiixa can cikrimata mawlna cabaasin sa'altu caaishatan weydiiyey radi allahu tacaala canha waxaanan ku idhi hal samicti hooyoy ma maqashay rasuulallah rasuulka ilaahayo yatamasalu ku mahmahaya ama ku halqabsanaya shicran gabay qadu welihi nebi maxamed markuu hadlahayo ku halqabsanaya shicir ayib ashcaarta carbeed ee xikamka ama gabayaha soomaliya ee xikamkaa in la barto la xifdiya aad bay u fiicanta leanno salaf waxay dhaqan lahayn markay wax ka hadlayaan masale ka hadlayaan aayadaha qur-aanka ku hormari jireen axaadiisay sii dayn jireen kadibna amtaashii iyo shicirkii carbeed ee xikmada lahaabay yay keeni jireen istinaas yani aqaafadaada ama fanigaada khibaabiga wax badan bay ka qabanaysaa inaad gabayihii soomaaliyeed ee xikmada lahaa wax kala socoto waxna ka hayso ama kii carbeed ee xikmada lahaa cantaarbaqska lama doonayo bilaashkii marka waxaan idhi hooye wax ma ka haysaa nabi maxamed oo weligii ku mahmahay ama miaal ahaan usoo qaatay gabay carbeed oo wanaagsan faqaala waxay tihi axyaanan mararka qaarkood idaa dakhala baytahu gurigiisa markuu galo dadka dhexdiisa ma ahayn yaquulu wuxuu odhan jiray wayaatiika biاlahbaari warka waxaa kuu keenaya wararka kuula iman man ruux lam tusawij aadan sahaysin cidaadan warka u dirsanin war asagaa iman doona waagu markuu beri war waa un la heli wey meel walba ka iman dad cid baa keeni abd ninki loodhan jiray macalaqaysi bay ku jirtay qeybbeyd ka mida ah, ah wey waa qayb faqra ka mida ah. satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan wayatiika biahbaari man lam tusawid nabiga ahaw yani maalmuhu waa kastoo bari waxaa kuu caddaan waxaad jaahil ka ahayd shaafici ula jeed markaan masale fiqi ah ama masale cilmi ah faa'iidaysto waxaa ii muuqan jirta jahligaan ku sugnaa mar kastoon masale faa'iidaysato waxaa kuu cadmaysan inaad jahilka ahayd ma og jahli badan inuu xagga jiraad ogaanaysa ood ku sugnayd xun baa kuu kori waa kastoo barya war cusub baa imanaya waxaan ogeyna waa caddaan doonaa inaad nig salmoodaysay baa xumaanaya ninaad ahlu khayr moodaysay baa wuxuu noqonayaa nin khariban ninaad nin faasiqa moodaysay baa nin wanaagsan noqon wax badan baa soo baxaya idan nabigu markaa kaana yatamaal bihada albeyt iyo wixii lamida xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana sufyaan aلthawri can leyf ibn abi sulaym can taawus bn kaysaan alyamani can ibni cabaasin qaal inaha kalimaة nabiyin midan ayada ah wayaatiika biاlakhbaari man lam tusawidi waa weedh ama kelima uu nabi ku hadlay asalkeeda hore asalkeedu hore waxay id buui waa kelimatu nabiyin markaasay carabka darfatibni cabdi ku dararsatay moogtahay ambiyada hore xikimtoodii iyo cilmigoodii carabi iyo khayrkoodba waxbay ka hayeen sida adugu awowyaalka hadallahoodii qaybo qayba uun lagaaga aabaha kuusoo tabin ama ayiha kuusoo tabin here gabay wanaagsanoo mar duqawoa utiriya ama aad qaraabatihiin xikmo wanaagsanoo mar ku hadla xun baad ka hay qaamuuskaada haddii la baro xun ka soo bixi kelimana allah ka dhigee marka kalimaadka ay carab ka hayeen ambiyada hore bay kamid tahay ibn cabaas ohan jira waxaa kaloo macquul in ujeeda inaha kalimatu nabiyuno nebi maxamed baa ku hadli jiray bu u jeeda ila hadda soo isticmaalay idan marka ama waa xikma qadiima oo ambiyada hore laga dhaxlay carabtuna carabkooda ku dureersaday ama waa wuxuu u waa kalimatu nabiyin oo nabi maxad sal slam hadda nabigu isticmaali jiray inahaa midda soo socota ama qisee kalimatu nabiy wey waa maxay midka kalimnimiyada wayaatiika biاlakhbaari man lam tusawaji inaha iyadu waxaa weye kelimatun acni waxaan u jeedaa wey wax kelimatu nabi baa maxay wayaatiika bilahbaari inta hore ma aha satubdii laka alayaam maa kunta jaahilan ma aha wuxuu rabaa intan dambe ah wayaatiika bilahbaari man lam tusawij ayb haddaad tiraa dacfiga ku jira dacfiga ku jira ku jira maxaan ku dhahay sanadkan xagee kaga jira layt bn sulaym dariiqa horaa ka bahay dariiq horena xadiidka cikrima baa ka bahay xadiidkee way xasan ba aniga ii qoran idin qoran aniga xasan baa i qoran labadoobado xasan baa ii qoran labadooba xasan baa wuxuu noogu soo hormaray afar boqol lixdan iyo sideed waynu ka soo hadalla xadidka macaanihiisii afar boqol lixdan sideed baan kuso marray labadaba an xasan baa ii qoran marka ya ah, eh, hadduu kaa horo noqdo eh, xasan kan dambana waa xasan allahuma ila waa isku sanad wax udhexeeya ma jiraan allahuma in eh, xagga matniga midna sabciina juan midna hamsa wacishriin jusan waynu soo marray arbaca wacishriin jusanna inaanu soo sheegnay markaan marina afar boqol lixdan sideed khilaafka ku jira matniga waynu soo baabu ma yukrahu baab wxuu lakohdo min atamani tamaniga ah baabu maa yukrah waxaa lakohdo baab yahay min atamani inaad wax doonto oo tamanido ilah wax isiiya waxaa isiiya waxaa yeela saa yeela tamaniga aad wax tamaniyeyso eed dalbayso inaad ka fiirsato maanta haddaan xoolo badan heli lahaa waxaan doonaan samayn lahaa waxaa laga yaba hadi lagu siiba inaad bakayl noqon lahayd laga go qabuuc oo xooluhu aad ku calaamadato idan waxaad tamaniyaysa si usluuba oo weliba xikmadaysan u tamani wey xadaana musdad bn musarhad qaala xadaana abu cawaana wadax bn cabd lah can cumar bn abi salma saduuqun yukhti buu xaafid xajar ya sida sawaabka ah, waa nin xasan xadii ah. ah, sida sawaabka ah can abihi aabihi oo abu salama ah abu salma ibn cabdiraxmaan ibn cawf aلzuhri can abi hurayrata ana rasul lah sal slam qaala idaa tamanaa axadukum midkiin hadduu tamaniyo oo wax doono oo wax dalbado uu doonayay falyandur ha fiiriyo maa yatamanaa wuxuu dalbanayo fainahu waryashani laa yadrii ma ogo maa yucطaa waxa la siin waxa lagu siin inuu khayr kuu noqon doono inuu baraka kuu noqon doono inaad ku aafoobido oromahaysida ka firsow ab aciifu shekhu laakiin waa xasan xadiiku xadiidku waa xasan cilo kale xadiiku ma laha sheekh wuxuu ku cilaynaya cumar ibna abi salama oo xaafidku yidhi saduuqun yukhti ninku xaafidku yidhahda saduuqun yukhti'na waa daciif yuktabu xadiiuhu wa laakiin lama xujaysto cinda alxaafid laakiin marka tarjamada la fiiriyo cumar ibn salama waa xasan alxadiid haasatan xaafid ibn xajar xubaari mujaladka saddex tobnaad saddex boqol labaatan toddoba wuxuu leeyahy xadiidkan waa xasan wa xadiiuhu xasan xadiis lafti xasan ba ku xukumaya waxaa kaloo xukumay xadiidku inuu xasan yahay ama dhib usan lahayn ibnu cadiy fi lkaamil axaadiis fara badan oo uu wariyo cumar ibn abi salm kaamil ku keenay alkaamil fi dacfabu ku keenay markuu axaadiiso dhan wariyey buu hi axaadiitan hadda aynu soo sheegin oo uu ka yahay xadiidkiina uu ka yahay ida tamanaa cadun ka yahay laa ba'sa biha idan nin mutaqadiman waa xukumay mutaakhiran waa xukumay ninkaana marka tarjumadiisa la fiiriyo waa saduuq xasan xadiid ah idan xadiidku waa xasan xadiidku xasan wey mm hmm. hmm sabciinka inuu daciif yahay kaasa timaad inaan soo baxtayna baan xusuusta xadiidka ibn cabbaan kaah loo laabto aniga laakiin xasan baa ii qoran labada meeloodba kaa horena xasan baa igu qoray arrawna nadiir buu u celiyey saddex boqol toddobaatan iyo afar haddana xasan buu ii qoray arrawdu nadiir saddex boqol toddobaatan iyo afar isku meel buu ii celiyey ninkan anigu nusqadan haysto ee ninka la yihahdo samiir ibnu amiin azuhayrina taxqiiqiisu aad buu fican yahy waliba nusqa aad u fican wey marka laakiin lafdigaas sabciin haddaynu markaa ka soo hadallay lafdigaas inuu sugnayn ba markaa macquula baabu laa tasumu eh, alcinab alkarma eh, eh, ha ku magacaabina alcinaba cinabka alkarma gob ha dhihina waa gob ama waa shay wanaagsan liannu khamraad ka miirataan carabay jaahiliya mushrikiin khamray ka miiran jireen fasaqada muslimiintana khamray ka miirtaan idan markaa wax khamre laga miirto oo jid xun iyo wada xun loo maraayo in la ammaano lama ogola la bumbuuniyo tiba la diidan yahay xadaana aadam ibn iyaas qال xadثna شhucبة بن الxajاaج عan sinاn بن xرب عan calqmة بn wائل calqm بn wائل بn xujr الsacdi waxaa weyaan saxaabigii loo wائل بn xujr wiilu dhalay wey wائل بn xujr wiilu dhalay wey waana taabici ثiqa aw <clears throat> can النabiي sal ly slam marka calqam ibn waail can اnabiyi ba ani ii qoran can abi midan ku jirta saasa fiican aniga uu ka booda can abihi can abihi waa in la geliya haddii kale mursal ba xadiidku noqonaya keligii inbuu abihi gooye mise rag badan buu ka wada gooye ka go'an yaha abihi ah. can calqamata bni waail can abihi can اnabiyi qaal laa yaquulanna axadukum midkiiusan odhanin alkarma geedka gobka ahaa ama gobta ahaa ama wanaagsanaa waquulu waxaad is tiradaan alxabala cinab iska dhaha xabala waa magacyada cinabkuu leeyahay magac ka mida mm, geedka caleemaha waaweyna iska dhaha ama geedka saaqsaaq ahaa ee meelaha fuurhaya ee marmarka ahaa yani magaciisa ku sheega laakiin yaan geedka nijaaska ah yaan la bumbuunin ee khamra laga miro geedku fii xadi daatihi ma xumo oo nacfi iyo midha laga cuno laakiin dheefta u badnayd ee gaale iyo carab ka miiran jireen wuxuu ahaa khamrada ayb kaasna lagu ammaani jiray waquuluu waxaa tiraa xabala dhaha yacni alcinaba cinab nabiga u jira idan waxaa laga qadanayaa shayga dadka xun ay isticmaalaan ama ay ammaanaan in magiciisa lagu sheego lagana dadkan loo diiday inay dhahaan sida qaadka ay u bixiyeen suufiya quut alawliya quut alawliya bay dhahaan qaadka bunkan waxay dhahen wa raaxat alambiya bunka bunka soo mm. afartan beri ninka asagoo caloosha ku jira dhintaay ahlu wey laa yuxaasab calayh markii guriga lagu shiiday jakagacyu qiiqiis wuxuu tagahayaabaa layidhi malaa'igta karowdiinta loo yaqaan ma aqana meelay ka keeneen malaa'igtaasaa ursatay dheh oo carfinaysaba carafkiis yani waxaan sal lahayn baa ummadda loo bamwan mm, geed khariban ummadda kharibhay ayb idan waxaa laga qaadanaya waxyaabaha fasaqadu iyo dadka xun ay bambooniyaan in magaciisii loo celiyo kullu shay waa in loo celiya an yani waa gudnimada iyo akhlaaqda islaamka ka mid tahay in shay kasta xadkiisa aan la dhaafin meeshiisa loo celiyo baabu qowli rajuli wayxaka wuxuu baab yahay ninka gabadhiisa ama orahiisa u yidhi uu dhaho kale wayxaka magacaa jira war magacii jir oo kale waa xoogow kolkoolin wey marna canaan buu noqdaa weyla kaleyay noqotaa waynu soo marray xadaana axmed ibnu khaalid ibn muusa alwahbi saduuq qaala xadaana maxamed isxaaq ibnu yasaar saaxib almaghaazi sida raajixa nin iqa weeye ilaa anhu yudallis wa yursil can camihi adeerkiibuu ka warinaya muuse bnu yasaar ahaa ila asagu waa maxamed ibnu isxaaq bnu yasaar isxaaq bnu yasaar iyo muuse bnu yasaar ba walaala marka waa adeerkii waa iqa adeerkii nin iqa aw can abi hurayrata mara الnabiyu nabi maxamed wuxuu soo maray birajul in buu soo maray oo yasuuqu kaxaynaya badanatan neef geelo hadyi ah oo kacbada loo wado faqaala nabig wuxuu irkabha waraasha fuula gaadiso faqaala ya rasuul inaha badana waynu soo mar habeen dhawey faqaala irkabha faqaala inaha badana qaala fi aaliai marka saddex nabigu wuxuu yidhi aw fi raabicata marka afraad wayxaka war magaciiba irkabha marka canaan wey hadda noqon mayso hadda magacii jir laakiin bukhaari maadaama uu kala bedalhay wuxuu arkaa tii horena inay canaan ahayd haddana ay tahay gacalcun ay tahay waxa gacalcunta loo yaqaano lakiin labadaba canaan wey wayxaka magaciiba ama magacii irkabha shafuul wey waa canaan marmar mota allah yahdiig waxaa laga dhigahaya caan mogta oo allah yarxam waalidayka allah yahdiig allah yarda calayk allah yakhaliik oo kale mar waxay noqonaysaa canaan bay kugu noqonaysa daahirkeeda marka la firiyo waa duco laakiin ninka hadda kugu tuurayaay duco ma jeedo canaan bay ka tahay markuu laakiin intuu ku caaya lahaa unbuu wuxuu door biday inuu hadal fiican oo isticmaal ama dhaqan bay u noqotay baabu qowli rajul baab yaa yahantaah uu yidhahdo yaahantaah yani yaa haadaa wey ama yaa haadihi in marar badan aysan shardi adoo nin culamo ama nin weynoo oday ah had iyo kor wax inaad magaciisa u isticmaasho inaysan shardi ahayn muru'ashadna aysan keenaynin oo dhihi karto waryahahaya warna keen warmanaad war war igu lama rabo marmadababa waryaa lagu dhiho lagu yeedhi nihow ina keen inaan hebelow magacaada kugu yeedho waa sida wanaagsan laakiin marar badan waxaan ku dhihi karaa sarbeer isticmaalaya ka leexanaya yaa haada aan ku dhihi karaa tiiba bukhaari ka hadlaya raxmat ullah calayh xadaana cabdiraxmaan bni shariik saduuqun yukhti qaala xadaanii abi aabbihii oo shariik ibn cabdilaahi ah asna waa saduuqun yukhtiu kaiiran isaga aabbihiiba dacfiga ku jira can cabdilahi bni muxamed bni caqiil xaafid bn xajar xule waa saduuqun fii xifdi liin laakiin sida loo baday ninka asaga waa nin xasan xadii ah alakar waxaa weye inuu ninka xadiidka la xujistaa loo badan yahay can ibraahim ibni maxamed ibni طalxa abu isxaaq ataymi iqat imaam can cumar ibni طalxa can cimraan ibni طalxan rabaa cimraan ibni طalxa waa taabici laakinahu wulida fi xayaati الnabi sal slam can ummihi hooyadii wax ka warinayaa cimraan ibni طalxa hooyadii wax ka warinayaa waa wilu طalxa ibn cubaydillah dhala wey xamnata bintu jaxshin ahayd hooyadii oo xamna bintu jaxsh ahayd buu wax ka warinayaa qaala waxay tiri hooyadii qaala الnabiyu nabigu wuxuu yidhi maa hiya maxay tahay dantaad leedahay yaa hantaah ama yaa huntaah hadal waa la godi karaa ama la kordhabo labada way bannaan tahay in hadal la kordhabo ama la godo yaa huntaah ama yaa hantaah la yidhahdo macna waa maxay yaa haadihi wey dantaadu maxay tahay tanay wey tanay dantaadu maxay tahay xadiikan wuxuu ah gabadha xamna binu jaxshi ah bacdu eh, riwaayadna ay tilmaamay inay umu xabiib ay tilmaamayaan waxaa ku dhacay eh, istixaada dhabal furan dhiigga dhabalfuranka loo yaqaan ayaa ku dhacay aad buu u dhibay nabigii marka soo aaday guriga walaasheed umu xabiib oo nabi xaaskiisa ahayd eh, eh, zaynab baan rabaa ina lii ilayka xaaja nabi maxamed dan baan kaale heebay tiri markaasuu nabigu wuxuu yidhi maa hiya dantu maxay tahay yaa hantaha gabadhay gabadhay dantu maxay tahay wey ama tanay dantu maxay tahay markaasuu u sheegtay nabi maxamedow dhaba furan baa igu dhaca dhiig badan baa iga yimaada nabig wuxuu suuf iyo cudb wax isticmaalo isgufe ah oo ishabe nabi maxamed waa ka badan yahay kadib baa xadiidka dheeraaya istixaado nabigu u shegay sal slam saasuu ahaa qisadaas xadiidku leeyahay ضaciif اisnaad bui sheekhu fiihi shariik baa ku jira oo sheekh ibn cabdilaahi annaqaci baa ku jira oo aciif ah aciifun suu xifdi laakiin xadiidku waa sugan yahay maxaa yeelay shariig waa la mutaabaciya shariig waxaa mutaabacaynaya ibnu jurayj ibnu jurayj baa mutaabacaynaya can cabdillahi bni caqiil ibn abi aalib dariiqana waxaa soo saaray ibnu maajah raqamka ah waxaa kule leeyahay mutaabaca labaad buu leeyahay oo tabarani soo saaray mucjamkiisa kabiirka mujlka afraad min ariiqi zuhayr bn muxamed can cabdilahi bn mxamed bn caqiil idan xadiidku waa sugan yahay saxiix weye ama waa xasan isnaad cala aqali taqdiir ama waa saxix isnaad maxaa yeelay dacfiga aha shariik labadaa wadaadoo culamo ah oo iqaad ah yaa kulligoodba yaa mutaabaceeyey xadiidkuna asalkiisu asal ahaan fi sunan buu ku jira waan xadiid saxiixa xadiidka saxaabada ka warramay waa saxiix waxaad sheekhu u daciifina waa maxay waa lafdigan ah maxalu shaahidka ah yaa hantaah inta bukhaari xadiidku u baabaystay buu sheekhu daciifinaya ama xadiidku waa xadiis saxiixo sheekh albani khayrkiiba ay kaga hadleen meelo badan intan sheekh hadduu daciifiyeyna laftirka waa sugan tahay oo shariik ibn cabdillah waxaa mutaabiceeyey zuhayr ibn muxamed cinda tabaraani iyo ibnu jurayj cinda ibni maajah arqamta waa idin sheeg xadaana <clears throat> qutaybة ibn saciid بن طريف أبو رجاء البغلاني قال xadaثnii جرير بن cabدالحميد عن الأعمش عن xabيب بن صهبان الأسدي ثقة macروف ama wadaadaha kaleo dhan waad soo marteen toban jeer ka badan iyo labaatanka jeer ka badan waad soo marteen wuxuu ihi taabicigaas ra'aytu camaaran camaar ibnu yaasir baan arkayo sallaa tukaday almaktuubata salaaddii la farad yeelay uma qaala ku yidhi lirajuli nin ilaa janbi dhinaciisa fadhiyey markuu salaaddii tukada ka baxay nin garab fadhiyey wuxuu ku yidhi yaa hanaa yaa haadaa wey sida gabadha loo odhanayay haweenayda loo odhanay yaa hantaa ya ninkan waxaad odhanaysaa yaa hanaa yani yaa haadaa wey uma qaama waa istaagay yani kama baxaynaa wey hmm. idan in bukhaari la isticmaala karo dhib lahayn waa nin weyne muxuu warheeda ugu hayaa iyo waryaahe iyo maya waa bannaan tahay waa bannaantahay xadaana cali bn cabd illahi madini qaala xadaana sufyaan ibn uyayna sufyan ibn uyayna lanno cali madini sufyan athawri waba kama wariyo sufyaan athawri waxba kama wariyo cali madini bacdahu sufyaan hadduu yimaado waxaan leenahay ibn uyayna wey warku waa dhan yahay can ibrahim ibni maysara الطائفي ثقة xاaفظ أخرج له الجماعة عن cمر بن شhريك ثقة تاaبعي جليل عن أبيه شhريد الثقفي الصحاaبي الجليل قاaل وxu hi صxaabigaas لdفني النبي نبي محamed baa ifan geliyey بمacnaa riti uu saaraa baan la fuulay ama farasuu saaraa baan la fuulay ama dameer ama baqal waxaa tiradaba idan waa ruuxuu gaadiidka markuu asagu saaran yahay dhabarkiisa dambe aad ku fadhiisiyo aad qabsato sida mootooyinka hadda la wada raaco kale somaada ah, ya biskileeti lama fuuli karo joog <laughs> mootada ku fiican ayib faqaala nabig xul sal slam hal macaka macaada ma yahay oo ma haysaa shariidow min shicri umayata bnu salt aلثaqafi ninkan saciid waa reer aqiif ninkan gabayaagana umayata bnu saldana reer aqiif buu ahaa gabayaa marka wuxuu ahaa weliba diinihii hore intuu wax ka qaatay isu diyaar inuu nabiga carbeed noqdo kutubtii ahlu kitaabka wax ka aristay wuxuu ogaaday in xilli dhow nabi carbeed soo bixi doono ayib markaasuu caraboo dhan fiiriyey nin asaga markaa ka caqli badan oo diimaha kaga fiican oo ka gabli badan buu waayey isuu mariyey caraboo dhan marka wuxuu camirtay oo hoosta ka xariiqay nabiga soo socda asaga noqon doona gabaygiisa markaad fiiriso waxaa dhehaysa waa nin muslima ah oo saxaabi jillo gabyahaya bacigii buu ka hadli alqada walqadar buu ka hadli xisaabtu ka hadli miisaanka carshiga ilahay sariintiisu ka hadli subxana wa tacaala la yaabaysa leana diimihii hore wax ka haysta wax ka ogaada markuu nabiylahi maxamed ay ku dhacday ikhtiyaarka rabbi subxaana wa tacaala ayuu kufriyey ma rumaynen markaasuu anuu wiil qureysheed ah, amminka dabageli maayo famaata cala kufr nabig marka wuxu odhan jiray kaada shicru umayata musasir muslima shicirkiisu inuu islaamo buu ku sigtay lanno shicirkiis markaas waxaad moodaysaa shicir waxaad moodaysaa nin muslim u tiri ninkaas way ninkaada laga hadlay nabigu marka wuu jeclaa gabayihiisa diiniga ah nabigu inuu wax ka dhegaysa wuu jeclaan jiray leanna waa gabay wanaagsan oo u maqaati kacaya in wuxuu nabigu la yimid dadka suuban ee caaqilinta ay ogaayeen intaasu nabigu ma ahayn hal macaka ma yahay min shicri umayata bnu salt ninkaa gebagiisi wax maka haystaabuu qultu ana xamd nacamha waxbaan ka haya faanshadtuhu beytan beyt uu ninkaa lahaa baan u tiriyey nabiga faqaala wuxuu uhi hiih ama hiihi ku soo dar wey wad iihin wey somalia waa dhara iihidii umaka meesha alifka ama hamsada unha u bedel <laughs> soona way iscoshaa in hebel kule markaad hadalka markaad u sheekeynayso ayib nabig marka halkaa ku daysanina wad xataa anshadtuhu miata bayd boqol bayd baa nabig marka damb tiriyey dushuu ka hay ah, boqol bayd waa gabay dheer wey miata bayd waa gabay aad u dheer wey ayib munaasabada marka xadiidku uu leeleeyahay tarjamada ima muuqdo leanna waxaan ku haynay baabu qowli rajuli yahantaah iyo yahanah baa inoo socotay laakiin waxaa laga yaaba bukhaari inuu leeyahay dadka qaarkood baa laga yaabaa nabigu inay yidhahdaan dadka qaarko dhahaan maxaad ihin u leedahay wadma tiraada waa salaaxa istimaashi iigu darmaa tirahay kordhi hore u wad ereyga laftirkiisa eh, hihi oo kale waa la isticmaali kara bukhari markaa uga jeeda laga yaaba oo hantah bay la mid tahay laakiin ima muuqato munaasabada baabu qowli rajuli wuxuu baab yahay ninka odhahdiisa u yidhaahdo inii kaslaan anugu waan daalanahay ama waan cajisnahay ama waa nooganahay waxaa tidhahdaba yani ma firconi xoogu nashaada ma lihi ma fahmaysid maanta waa fahma daranahay dadka halka ku odhanaya yani waa fahma daranaya mar waa cajisnay noqotaa marna waan xanuunsanay noqotaa ayib xadaثna maxamed bashaar bundar sheikh اljamaca qaala xadaثna abu daawuud ibnu man abu daawud magacii magaciisa la raba tayaalisi waa nisbo ama waa laqab waxaa tiradaba sulayman waa saxantiin dhamaystira sulaymaan ibnu daawuud wey kunyadiisii iyo aabbihii waa isku mid sulaymaan ibnu daawud aطayaalisi abu daawuud waa dhoweysay qaala wuxuu uhi sheekhaas xadaثna shucb ibn xajaaj can yaziid ibni khumayr abu cumar alximsi alraxabi saduuq qaala samictu cabdاllahi bni abi muusa oo wiiluu dhalay way abu muusa alashcari abubarta ninki loo yaqaninayaan filaya qaala caaisha caaisha waxay tiri laa tadacha ka tegin cabdullaahi yow yaam leyli yaamleylka iyo tahajudka iyo salaadaa niska dambe ah ha ka tegan wey faina nabiya nabiga ilaahay kaana wuxuu ah laa yadaru kaan ka tegin salaada ayada marna ma jir xataa waagida nabigu waa heelay ee cuslaaday sagaal buu ku urursaday kooiyo toban iyo nabi maxamed oo shan ragcadood walaha saddex ku gaabsaday lama haya qiyaamuleil kooiyo tobanka iyo saddex tobanka markuu nabigu ka cuslaaday sagaal iyo todobu ku gaabsaday nasaa-i baa faahfaahiyey masalada ayaa isu wada u wada kitaabkiisa inta u dambeysa uu sheegay waxaa wey toddobaw weli shan ma arag kolley sheekh inuusan keenin bay ila tahay risaaladii qiyaam ramadaan iyo keyrkeed bal fiiriyo wa kaana idaa marida nabigu markuu jirado yani kama hadlayna inaad shan witira aad israaciso ee waxaan ka hadlaynay qiyaamuleil wada socda oo shan besa ah salaadda nabi maxamedee bacda alcishaa dhacda ama ragcataynka cishaa marka la dhaafo wixii ka dambeeya dhacdaay kama yaraan toddoba intaan kule arkay toddoba ragcad kama yaraan sagaal toddoba koyo toban saddex toban wa kaana idaa marida rasuulku markuu xanuunsado aw kasila ama uu cashiso oo uu daalo sallaa qaacidan fadhi buu ku tukan jiray ladayn mahay waa nufaamada raisa waan seexanay nabigu ma oqon hadduu istaagga xamili waayo fadhi buu ku tukan jiray bal isagoo fadhi salaadda ku bilaabay yaa markuu xooguu fuday dareemu istaagi jiray tuu istaago qur-aanka istaag ku akriyo yaa laga hadhow haddana uu soo fadhiisto haddana uu fadhi ka sujuudo yani fattaquu اllaha ma stactum <clears throat> baabu man tacawada marka in aansa dhib lahayn waan daalanahay ama waan noogay ama xoogu waan fahmo darahay ama ma asaabana ashmiihi inaad dhihi karto baa laga qadanaya aysan ahayn ceeb waxaa aynkaa ah, asahayn baa laga qadanaya baabu man tacawada min alkasali wuxuu baab yahay ninkii ilahay ka magangalay daalka ama cajiska min alkasl xadaثna khaalid ibn makhlad alqaطawani saduuq fiihi tashayuc dhowr koor baynu soo marray sheekha asaga qaala xadaثna sulaym ibn bilal ataymi qaala xadaثanii camr ibn abi camr الtaabiciي اljaliil waa min rijaal الصaxiixayn xadiikuna bihada sanadi nafsihi buu ku jiraa fi saxix الbukhaari lix kun saddex boqol lixdan iyo sagaal raqamka buu saxix bukhari ka jira kitaab dacawaat qaala wuxuu ihi taabicigaas samictu anas ibn maalikin yaquul baan maqlayo yaquulu leh kaana nabiyu nabiga ilahay wuxuu ahaa rasuulka ilaahay yukiru kii badiya an yaquula inuu yidhaahdo allahuma inii acuudu bika dhowr ka horwaynu soo marray xadiidkan isaga ku soo marray ku so maray labadaha raqam isku xigtaan xadid ku soo allahuma inii acuudu bika allah waxaan kaa maangelayaa min alhami waalbahaarka iyo wlxasani tiiraanyada iyo wlcajzi tabardarada iyo wlkasali daalka iyo wljubni fulaynimada iyo wlbukli gacan adayga wadalci dayni iyo dayn ii qaayb noqota iyo wahalabat raja rag iga adkaada waa sideed qodob wey waa min jawaamic اlkelim sideed qodob weeye oo labalaba isu leeyihiin yani xikmada nab sal inii uutiitu jawaamic alkelim waa sideed qodob oo labalaba wada socda wey waxa dhibkee qalbigaale ku imaanaya ku dhibaya ku walbahaar gelinaya hadduu yahay wax intuu kugu dhacay kaa ku dhaaf oon ka dabatag lahayn hami baa la yihahdaa waaba tegeyba waa hami wax kugu soo socda hadaad ka baqayso inuu kugu dhaco oo xumaan iyo dhib baa kugu soo foolaya masaa'ib inaan ka hortata ay rabbi kaa badbaadiyana waa macquul inay kugu habsatana waa macquul walbahaarka iyo fikirka noocaa ku yimaada kuso socod ka baaysa waa lahadaa xasan wuxuu ku dhaafay laxawsigaad ka laxusaneed ka xanuunsan waa lahahdaa geeribaa kugu timid carurtii baa ka dhamaatay rerkii baa dhammaaday dad muslimiina dulmi loo laayo la baabiyey haziime iyo dhibbaa kugu dhacay yani wixii waad ka walbaharis waad ka xanuunsan xanuunka noocaasa waxaa loo yaqaanaa hami markuu kugu fadhiyana maxaa lahahdaa hami baa lahahdaa waxa soo socda waa waa xasan wixii ku dhaafayna waa hami markay balaada kugu fadhido kugu socoto walbaarka ku hayana waa maxay ami baa lahadaa saasay kale yihin dhowr oran waa soo waba kaga noqon mayno <clears throat> ayb wاlcajzi ilah waxaan kaga mangalay cajziga cajzigu waa maxay waa cadam alqudrati cala alkhayr waa isku dhoweyn lakin waana kala duwan sida hadda hami iyo xasan ay iskugu dhawaayeen u kala duwanaayeen lanno isku macno wey laakiin zamanka kala duwan cajzigu waa maxay waa inaadaba tabar khayraadka ulahaynba maba awoodidba sadaqaha la bixiyaa layidhi waxaad bixisaa ma haysa halla halgamaa layidhi curyaan baaba tahayba saladfuli halla tukaa l xanuun baaba meel ku dhintayba yani khayrkii ma keri kartidba cadam alqudrati cala alkhayr laguma haysto oo ilahay kugu ciqaami kuna weydiin maayo laakiin adiga khayrka kari waaya yaa kaa fiican tii kare baa kaa fiican marka ilahay laga baryo wy ilah khayrka karsii cadam alqudrati cala alkhayr alcajigu markaas saas wey lugna dhulka male ama kasarku waa maxay kasarku waa maxay waa cadamu iraadati lkhayr khayrkii waad awoodaa laakiin maba doonaysa inaad samayso bokod mani baa kuu buxjay kuu buxshin inaad bixisa ma doonaysa feeraha intaan kule xabadaan rida ma doonaysa yacni waxaa tahay nin awoodi karaa wix inaad qabato masaakiinta kaalmeeya aytaamta garoobada dadka dhiban wax kastoo khayr ka qayb qaadato waad awoodaa ilahi baa ku siiyey subaa caafimaad xoog hanti caqli ra'yi waad awoodaa laakiin laa turiiduhu idan waa musiibo soo maa labadu ilah ka maangelay ilah waxaan kaa maangelayaa inaan khayrka awoodi waayo iyo ilah waxaan kaa maangelayaa inaan khayrka dooni waayo anuu awoodahay idan waa laba musiibo cadam اqudrati cala alkhayr waa cajzi adoo khayrka awooda jir ahaan iyo awood ahaan kara iyo caqli ahaan iyo caafimaadba haddana aad dooni weydo waa alkasal idan farqiga daqiiqa u midna waa maxa waa inaad khayrka awoodi weydo midna waa maxa waa inaad dooni weydo weydaba labadaa marka waa labalaba isu raacsan yihin waljubni ilaahu fiirnimaan kaamaan galay idan waa maxay waa nafcigi bidcigaa wey jubnigu waxaa weeyaan meesha inaad halgamta laga doonayey ama aad sijaacada la timaado ama aad tala la timaado waa inaad ku bakayso jirkaada muruqaada iyo xooggaada ra'yigaada iyo maskaxdaada caqligaada yani nafcigaadii badaniga ahaa baad ummadda kaga baqaylaysa idan waa jubni naftaada inaad u hurto diinta ilaahay subxaana wa tacala u qadinto aad ka samirto idan taasaa jubni loo yaqaana ama albukla waa macsagu waa albukl bilmaal midna maalka u laabanaya midna u laabanaya jidhkaada waa meesha qur-aanku ka tilmaamhayey biamwaalikum wa anfusikum bakhaylnimada naftu u laabanaysa maxaa la hahdaa jubni weeye bakhaylnimada u laabanaysa maalka wax la celinaya waa bukli yada labada macno saaran nabigu sal sl ufiirso yani su isu saarahay salawatu sl xilmiga ku jirta dadkuna waxay hahdaan haaliban loo badan yahay way islaasintaa bay leeyihin ruux hadduu bakhayl yahay oo uu maalka ku bakhaylo filay wey bay dhahaan lianna albukla bilmaal wuxuu keenahayaa albukla binafs buu keenaya ninkii bakhayl ku ah naftiisana oo fulay ah bakhayl bu bilmaal noqdaa bay leeyihin way islaazimaan bay dadka lakin ibn qayim waxay leeyihin isma laazimaan waxaad arkaysaa nin shil aan bixinaynin oo bakhayl bilmaal ah laakiin markii la taga dagaal iyo ragga laska dhici dhaqaaqi maayo dhagax meel taagan isma keenaynin isma waa akhlaaq bakhaylnimadu iyo shajaacadu iyo dajarku iyo karamku waa akhlaaq ilaahay subxaanahu wa tacala nin kasta intuu doon u ka siiyo adoo bakhayl bilmaal ah oon maalka bixinaynin oon shil lagaa jirin oo qatuuca ah, bal haddana ninka shilinkan kaa qaaday waad ku dhimanaysaa bakayl alkaysa aan dhaqaaqayn tuugga u dhaqaaqan lagu dilo mobailka yaraa oon shilin u bixi doono ilaa la dilo marka wuxuu leey sida raaji isma laazimaan isma laazimaan sida raaji kale ayib waxaa ilahu kaa maangelaya wadalaci dayni dayntu ay qasabta yacni halabat dayn idan kan waa maxay waa laba qahri laba qahri waa laba shay ku qasbahay kaana adkaanay midna waa mid kaaga adkaanaya bidulmin wa bibaaطilin waa halabat اrijaal midna waa shay kaaga adkaanaya bixaqinoo waa halabat addayn daynta rux markuu kugu leeya aq buu kugu leeya waa laga adag yahay calaa cali marka ilahu inay dayntu ay foosho i cususa adilc ahiqalu dayn ilahu dayntu inay cuslayso i dhabar jabiso yaa kaa maangelaya lannahu waa halaba nafsaani awl ninka daynta kuu addoon baad u tahay lama murmi kartid indhaha si fiican uga fiirin kartid hadduu kaa soo baxo waad u gembin hadhow waad xoqon wada calaa cali waxaa tahay nin la haysto si indiracta loo haystaa tahay marka inagu ilaahu xornimaa ku weydiistay buu le daynna ay saareen fara badan wa halabat arijaal iga adkaado darqiya ila waa kaa maangalaya idan marka waxaa weyaan sharax aad u fiican bu xadiidka saara ibnu qayim raxmat ullah kitaabkiisa miftax daar isacaada mujalladka koobaad saddex boqol toddobaatan iyo baabu qwli rajuli ilah laga maangala laguna ducaysa ducada ayada ducada qiimo badan wey baabu qowli rajuli nafsii laka alfidaau wuxuu baab yahay ninkuu odhan karo nafsii aniga naftaydu laka adiga waxay ku tahay alfidaau furasho meesha adugu ka dhiman lahayd ama musiibe iyo balaaya kaaga dhici lahayd aniga hu waabsato farad furba rabbi aniga haga kaa dhigo ayib inaad ohan kartoon dhib lahayn oo weliba wanaagsantaa laga qaada yuu baab yahay xadaثna cali bn cabd lah اlmadini abuاlxasan qaala xadaثna sufyaan ibn cuyayna ibn abi cimraan الhilaali can ibni judcaan ibnu judcaan haye magacii ninka daciifka ah haye ibnu judcaan saaw ku horeysa sheekh axmed toban jeer ka badan soo maray cali ibnu zayd ibnu judcaan baa xuseen ba hoos bu ka firiyan maynaya ayb dhib ma qaala wuxu uhi sheekhaa samictu anas ibni maalik baan maqlayo yaquulu leh kaana abu alxata abu alxa wuxuu ahaa abu alxata alansaari yajsu kii jilba joogsada yajsu kii jilba joogsada ama markaad lowyaha ku fadhiisato lowyaha markaad wax shiishayso kale lowyaha lagu fadhiisto wey wnadr الظaalimiina uma naji ladiina اtaqw wanadar الظaalimiina fiiha jisiyan macnaa lagu fasiro kale ka mid tahay lakin macno kale waa ku jira tafsir kale waa ku jira yajtu kii jilba joogsado ama jilba jabsado waxaa tiradaba bayna yaday rasuul nabi maxamed hortiisa waa maalinka uxud imaam hortiisa intuu jilbaha dhulka dhigtay yuu dagaalamaya wayanfuru kii fardhiyuu ahaa ama goglada kanaanatahu gabayadiis kanaanadu waa kolay ama waxaa weyaan bahal yaroo lagu gurta leebabka leebabka ama fallaadha lagu dagaalamay yaa laga buuxsadaa meesha hadda khasnada rasaasta lagu gurto ayaa qaansada rasaasta waxa lagu guri jiray baalka gabayyaha loo yaqaan yani idin waa harag la talo saa loo u dheer wey saasuu u dheeriya marka leebabka lagu guray marka halkaas dhabarku kuu saaran yahay aansadas waad laacaysa ama halkaas kala soo baxayso leebka gantidiisa oo qaban waad gelinaysa saama u guri maanto dhan baasku u dhacaya markaas u dhacaysaa fallaadho kaasaa le marka kanaanada marka intuu laalaaci lahaaba faruhu ka qaado wuu jilba joogsada leebku halka so dhata hortiisa soo daadsa kulli muddaadii kollegana uska toor idan markuu hor yaallowno nabi maxamed bana daba fadhiya nabigu difaacaya salaatu sal ly slam wayaquulu wuxuu marka odhanaya markuu dagaalamayo abu talxa wajhii aniga wejigaygu liwajhika wejigaa nabi maxamed alwiqaau wuxuu u yahay ilaalin buu u yahay dhawrid buu u yahay wejigayga wejigaada dhawray fallaadha ama gamuunka ama eebada soo socotay waranka anaa igu dhaco kadib adaga kusoo gudbo laakiin inuu aniga intoo gama adag kugu dhaca macquul ma uu gaba aniga dhaqaaqin yaysan kufaar quraysh dhib kuu geysanin boqolalla saxaabiya kun muslim ayagoo dila waxaa ka dara iyagoo nabi maxamed gacan ku dheer ama dilaa ka daray wanafsi aniga naftaydana linafsika alfidaau waa bayd ahaan wey wejhii liwajhika alwiqaau wanafsii linafsika alfidaau waa bayd labadiisii shadar wey wanafsi aniga naftaydana linafsika alfidaau furasha u tahay naftaydu naftaadaan e, ku furnaya meeshaad ka dhiman lahayd anugu aan ka dhinto wejigayga dhibka gaahadalka e, gaari laha aniga hay gaara wey maca salama nabi maxamed weji warkaas nabiguna makama yeelina markuu leebka garan intuu nabig hanqalka taag wuxuu fiirinaya leebka e, abualx meesha ku dhaco markaasu abu talx nabiga isku aadinaya kolba nabi maxamed waa dhaqaaqay maxaad leedahay waxba leebkan kaama gelina meeshu danaa ku dhacee igu gabaanaya nabigu intuu istaagu wuxuu fiirinayay meeshu ku dhaco leebka iyo kolba nin kastoo oola helo abu talxaan wuxuu ahaa nin shiishihan on gafin qanaas buu ahaa qanaas buu ahaa aan la gafin ninku farta u taago ضaciif اisnaad buu sheekhu lakin xadiiku waa xasan ama صaxiix xadiiku waa xasan ama صaxiix ibnu jilcaan waa ضaciif lakin qad tubica cinda axmed waa la mutaabaceeyey cinda axmed bn sacd can aabit can anas aabit bunaani can anas baa mutaabacaynay marka waa saxiix xadiiku asalkiisuna xadiku fi saxiixin buu ku jiraa min xadiidi ibni abi cadiy can anas ibni maalik can ibni abi cadiy can xumayd aطawiil can anas fi saxiixayn asalkiisa xadiiku w ayb waliba xadiidka axmed ana sheegin asag wuxuu odhanaya laftiisa kaana abu talxata raamiyan abu talxa wuxuu ahaa nin ganata ah oon la gefin fartoogtu ahaa sheeshyahan buu ahaa <clears throat> yarmii bayna yaday rasuulilah sal slam nabi maxamed hortiisu maalinkaa dadka tooganayey wاnabiyu khalfa nabi maxamed uu daba taagnaa eh, yatatadarasu bihi nabi maxamed abudalxu gaashaan ka dhigtay aturs waa gaashaanka fataarasa bihi nabi maxamed marka gaashaan wuxuu ka dhigta abudalxu ka dhigtay wa kaana idaa rama وكان إذا rmى شhkص baصرh إليه leebka tuuraba nebi maxamed hanqalku taagay wuxuuna fiirinhayay ayna yaqacu sahma abi alxa meeshuu ku dhacaayuu fiirinaya wayarfacu abu alxata sadrahu markuu nabigu maxamed hanqalka taagu arka abu alxan waa is dheeranayey nabigu istaagoo fiir markaasna waa la istaagaya suusan nabigu leebka ugu dhicin waxa iyo soo tuurahayaan wayaquul wuxuuna odhan jiray haakada nebi xusa ahaw ha dhaqaa saan kugu ha kicino ha fiirinay halkaa ii fadhi aan rag iska dhiciyo hkda ya rasuul الlah babi anta وumi laa yusiibuka sahmu wanaxri duuna naxri marka xadiku waa saxiixu marka waxaa la rabaa inaad noqoto nin ruuxa muslimka dhibkuu gaari lahaa inuu uga horeeyo diyaar u ah wayuruna calى anfusihim walow kaana bd xoolaha bese ma ah wax la bixiya bese ma ah waa dhibaatooyinkii waxaaso dhan ba muslimiinta ku habsan lahaa aad diyaar u tahay inaad adugu wixii dhiba kugu dhaca wxi dheefna muslimiinta xaggooda hata nebi hadduu jooga ruuxa muslimka inaad difacso waajib maaha oo naftana ku qadinto <laughs> saxaaba markay nabiga difaacayaan inaad muslimiinta difacdo waajib bay kugu tahay ayib xadaثna mucaali bn fadاlة الزahrani min kibaar shuyukh الbukhaarي ama intooda kale waa siday kaga wariyaan intooda kale waa siday kaga wariyaan ama asagu bukhaari toos bu uga qaata can hishaam ibn abi cabdillahi dastawai can xamaad ibn zayd can zayd ibn wahab zayd ibn wahab haddaynu soo maray mar dhow caawaynu soo maray can abi darin qaal nin iqa wey faاnطalqa الnabiyu nabi maxamed baa aaday oo u dhaqaaqay naxw اbaqiic xaqa baqiic buu aaday xabaalihii xaggooda nabigu aaday maalin maalin ka mid waاnطalaqtu anna waan dhaqaaqay atluhu anoo raacay nabi maxamed baan dabagalayo xabaali baan la aad faltafata markaasu nabigu milcsaday ama jalleecay fara'aani ma ogey nabigu nab ad iska dhaqaaqay xabaalii baqiic buu aaday isagaa iska dhaqaaqay abudar markuu nabiga sii socdu ka daba tegey way raaciyeen saabinagu meeshu ogaala jir in meel cillaa laga helo faqaala wuxuu ihi yaa abaadar abaadarow faqultu waxaan labayka yaa rasuul wasacdayka wa ana fidaa'uka intaasuu bukhari ka rabaa nafsi alfidaa inta dambuu ka rabaa labayka ku ajiiba nabi maxamedow wasacdayka liibaantaade liibaan iyo ajibid baad ad iska lawo wa ana aniguna fidaauka furashadaada meeshii dhib kaaga dhici anigaa gu dhaco farafur baan ku ah qaala nab wuxuu ihi ina almuksiriina kuwa xoolaha badan hum lmuqiluuna ajran wey waa kuwa ajirka yar yowma alqiyaamati nimanka adduunka maanta ku xoolo badan aakharo ummada kuwa ugu ajir yar aaliban saas wey haaliban saas wey ilaa man qaala ninka yidhahda mooyeen ilaa man facala ninka xoolihiisa ku sameeya mooyeen hakada xagga u bixiya wahaakada xagga ku bixiya fii xaqin weliba xaq wey iska turtur ma ah baytumaal iyo ku tumo iyo baatul iyo ku ciyaar lama doonaya ninka xoogaha ku bixiya fii xaqin xoolihiisoo dhan ba allah ka dhigeen ila abubakar radiallahu tacala canhu yowma haswa tabuuk wixiiso dhan buu kay macazigsiyi buu soo kaxeey marka lijeesh alcusra ha la kaalmeeyo oo ciidanka nebi maxamed maanta wuxuu alla fan garayo cumarna xoolihiisu wuxuu haystoo dhan dad iyo dunya wuxuu lahaa wuxuu xoolo nool iyo xoolo mood intuu lahaa ayuu intuu laba istaa ka dhigay buu qayb u keenay maxaad ka soo tagtay baa layihi carruurta uso tagtay kala barban uga tagay abuubakarna macal wuxuu hayay xataa gudmihiisu soo kaxiyaalay hal shilin ogama soo tegin carruurtiyaad oga soo tagtay taraktuhum lilaahi wa idan in xoolaha lagu bixiyo kulligood ba allah ka dhigaya wax bannaan ama waajiba ama sunno ah waxaa weeyaan waa alinfaaq fii sabiili illah ayb ninka xoolihii si fiican u bixiya meel wanagsan ku bixiya mooyee dadka xoolaha badan adduunka aakhara waa ajriir yihiin waana ayaan daran yihin qultu waxaa dhiba allah wa aclam ilahay rasuulkiisaa og nabi maxamedu adaan noo sheegay khayr allah ku sii faqaala wuxuu yidhi hakada aaaa lafdiga hakadaa buu i wuxuu nabigu saddex goor bu ku celi hakada wahakada wahakada uma carada lanaa waxaa nagu soo baxay oo nagu hor yimid la socoly marka baqiicaad joogto wuxuu dankaasu kaa yahay baabusalaam markaad taagan tahay baqiic dhankan uma carada lanaa waxaa mur nagu soo nagu hor yimid lanaa uxudun qowgi uxud ahaa saasaan igu qoran mase axadun baa idin qoran idinka uxud baa idin qoran soo ana saasa qoran saasaana sax faqaala wuxu uhi yaa abaadar abaadarow faqultu labayka yaa rasuul allah wa sacdayk fidaa'uk intaas bukhaari ka raba qaala wuxuu uhi maa yasurunii ifarax gelin mahayo haddaan nabi maxamed ahay inaan xoolo tamaniyayn on waxba ku faylin baan kuu sheegi abudarow ana uxudan qowga uxuda buurta weyn uxuda fadhida ma aragt inta laegtay liaali muxamadin inuu noqdo an yakuuna wey liaali muxamadin dahaban reer muxamed inuu dahab u dahab fadhiya oy kolba xooguu ka sarriftaan oo ka goosta inuu u noqdo ma doonahay addunya wax ku falimaay anugu an yakuuna liaali muxamadin dahaban fayusami buu i qoray fayumsi baa fiican fayumsi aniga fayusami buu i qoray kitabka icagu waa fashilanya fayumsi markaa uu galabaysto oy qorax u dhacdo cindahum cinda aali maxamedin diinaha hal shilay maanta hadday reer maxamed iyo aniga gurigayga qowga uxud wax la ego dahaba la keeno ma doonayo inay qorax u dhacdo hal shil asoo ka yaal hal shilin okaynu soo maray bilaal wuxuu ku dhacay maxaa ka soo hadhay xoolihii diinaaraan oo awqiya arixnii minhu fawladii nafsu muxamadin biyadihi laa adkhul calى axadi min ahli xata turixanii minhu waa so ma adika abu dawud erkii soo saare uxud iyo jibaalu maka qaybo ka mida ayaa waxaa lay dahab aan kaaga dhigno kula soconay meesha doonta nabi maxamadu marka boqor noqo xoolaha qaybi oo adduunka meesha doonta mar dahab kula guri ha noqdo kii fido doonahaya kii dahab doonahaya jibriil baa nabiga maxamed la hadlo nabi maxamedow hoosu bax nab xu uhi maya waxaan doonaya inaan noqdo addoon faqiir ah maalin aan dhargo oo ilahay ku mahadiyo maalin aan gaajoodo oon sabro ajir laga qoro ma doonayn bas waxaa le waa ku dhammaatay idan inta lafdi ee ku soo aroortay nebi maxamed addoonnimo in lagu ammaanay qur-aanka laacda waa xisaab waa addoonka ugu badan ee addoonnimo ilahay u qiray weeye nebi maxamed addoomihiis dhan qur-aanka mindaal ee dafiri <clears throat> marka waxa weye alcubuudiya ruuxay xaqiiqo laga helaayo waa ninka ummadda u fadli badan wey ayb aw qaala wuxuu nabi maxamed oo fa yumsi galabaysto cindahum cinda aali maxamed diinaar aw miaal waa isku mid diinaar miaal nafsa shay uma carad lanaa waadin haddana tog baa naga hor yimid raaya madiine mari jiray ah fastantara nabigu waa ku siibtay markaad malkada ama meesha gebiga ka daadegayso oog ku orda la istintaalka markaad meel goda ka daadegayso oogow waad laxatanaysaa ama waad ordaysaaba fastantala fanxadarahu nabigu waa ku hoobtay ama waa ku daadegey waaligii asaga ahaa fadanantu waxaan mooday ana lahu xaajatan nabigu dan leeyahay inuu nabigu xoogu soo kaadinaya ama soo danagudaya aan mooday waan ka hadhay wey tog lama gelin fajalastu waxaan fadhiistay calaa shafiirin gedi baan fadhistay ama qarka laagta gedigeeda ama qarkeedi baan fadhiistay wa abطaca calay nabigu waa igu daahay waan tiigsaday marka wuxuu ka baqayba markuu nabigu dhaadhacayba in gaalo meelaha oga baxeen ama yuhuud iyo munaafiqiin iyo balaayo ama bahalba meelaha nabiga oga baxay wuu shakiyey nabigu sidan kuma fayey waa sida ama la goosta qaala wuxuu hi fakhashiitu cali nabiga waa u cabsaday waa u baqay uma samictu waxaan maqlay markaan aan kortay oon dhowray kaanahu yunaajii asagoo aadmoodo la hadlahayo ama la faqayo rajula nin hadalkiisi iyo sheekaan maqlay dad haasaa weyaan maqlay nabi maxamed keligii uu meeshan galay talo nabigu la hadlahaya kaanahu yunaajii isagood moodo la faqayo ama la kooday rajula nin uma kharaja waa ii soo baxay ilaya aniga waxdahu keliga isagoo ah oo ruuxii nabiga la hadlahaya ilahaas away away lama yaqaan faqultu yaa rasuul allah maxaa nabi maxamedow man irajulu ninku kumu ahaa wuu maqal hadalkii wuu maqlay laba ruux oo hadlayso sheekaysa hadalka nabi maxamed oo garanaya hadalka uusan garanayn eh, abudar waa maqlahay man irajul ninku kumu ahaa alladii ninkaasoo kunta alay tunaajii mid la faqay ninkaad la sheekaysanaysay nabi maxamed oo idagaga dafa kumu ahaa nabi maxamed waa samicta ma maqlaysay abudar usan maqlayn oo jibriil keligii ula sheekaysanayo aw samictahu ma maqasho ma maqlaysa sheekada nabi qultu waxaa nacam nabi waa maqlahaye qaala wuxuu uhi fainahu jibriil ninkii ila sheekaystay jibriil buu ahaa aataanii waa ii yimid <clears throat> wuxuu igu bishaaray annahu weliyo shani man maata ninkii geeriyooda oo min ummati xaaluu ka mid yahay laa yushriku an sharig yeelaynin <clears throat> bilaahi ilaahay shaya man maata ninkii geeriyo min ummati ummadda xal ka geeriyooda laa yushriku xaaluusan u sharigeyna bilaahi shayan dakhala janna ruuxii dhinta asagoon mushrik ahayn inuu jannada galayo bay ugu bashaareen qultu waxaan ii haddaan nebi maxamed ahay wy qultudan waxaa iskale nebi maxamed ma aha abu qultu waxaan haddaan nebi maxamedo wain zanaa wain saraqa xataa hadduu zinaysta ama jibriilo jannadu gelahaya hadduusan mushrik ahayn qaala jibriil wuxuu hi nacam haa saa'ilku waa nebi maxamed mujiibkuna waa maxay waa jibriil weye sheekhalbani raxmatullah ayaa baraarujiyey khayr allah siiy shaarixu kumana khaldlay wuxuu nooga dhigay shaarixu inuu yahay qultu abudar qaala nabi maxamed nacam in saa'ilku iyo abudar mujiibkuna uu yahay eh, nabiga ayuu nooga dhigay laakiin sheekhaa baraarujiyey riwaayad badan buuna u tiiriyey waxaa weya saa'ilku waa nabi maxamed ninka jawaabana waa jibriil hadaa huwa saxiix way jirtaa laakiin dood kaloo dhexmarta nabi maxamed iyo abudar iyo abudarda oo macna fi saxiix muslimka waa jira laakiin xadiidkan saa'ilku waa nebi maxamed ruuxa jawaabana waa jibriil baabu qowli rajul buu baab yahay yani waxaa weeyaan ruuxa muslimkae muwaxidka ah xataa hadduu naar mutoo la cadaabo oo waciidku uu ku qumo fii aakhiri اlamri uu ka baxayaayo naar ku waari maayo ma aha ruux kastoon shariik yeelin haba zinaysto waxaana ha xadeen marnaba naar geli maya macnu ma aha nusuusta waxaa qadci ay ku tahay bacd اlmuslimiin bacda ahli الtawxiid wاlqibla oon mushrikiin ahayn inay naar gelayaan waxaa kaloo maqtuuca bacd اlmuslimiin oo zinaystay waxaana xaday inay iyaguna janno galan naarna aysan gelayn idan labada waxay ku tacaluqayan mashada rabbiga ilahay hadduu ku cadiyana asagaa leh hadduu ku ciqaabana asagaa leh maxaa yeele asxaabu اlkabaa'ir waa taxta almashiica baabu qowli rajuli fi daka wa ummi baynu ku daynaa hada bilahi towfiiq